aani oo labeeya wa huwa qismigaasu maakii weeye yejzimu jasminaya ficlayni laba ficil wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa awaluhumaa labada ficil midka horeeya ficla shard wa faaniihima midkooda labeeyana waxaa lagu magacaabaa jawaaba shardi wa jazaa'ahu fa huwa qismigaasu calaa arbacati anwaacin nuucyaalo afara wey wa ama alqismu haani qismiga labeeya wa huwa qismiga labeeyana maa nuuc wayejimu jasmiye ficlayni laba ficile laba ficiluu jasmina u fiirsan markaas labada ficil mudaaric inay wada noqdaana dhici karto hadday mudaaric noqdaan lafdigu ka jasmina waxaa dhici karta labaduba inay maadi noqdaan maxalkuu ka jasmina ah. ila maadi waa madniye ficilka maadiga maxalkiisuu jasmina marka lagu leeyaha laba ficilu jasmiya waa haaliban waa sida badan oo waxaa dhici karta ficlu shardiga markuu jasmiyo jawaabkii inuusanba ficil noqono jumlo noqdo jumlo haddii lagu ficil waa ka guda weyn ah, wa ficil iyo faacil ama waa mubtade iyo khabar ah, marka jumlo la yidhaahdo wa ka macno weyn tahay ficil ficilka keligiisu aw laga hadlayo marka marka lagu leeyahy laba ficiluu jasmiyaa waa sida qaalibka laakiin waxaa dhici karta inuu jasmiyo ficil iyo jumlo ficlu shardigu asagu jumlo ma noqdo marnaba ficlu shardigu wax aan ficil ahayn ma noqdo jumlo ma noqon karo waxaa dhici karta laakiin ficlu shardigii markuu jasmiyo oo ficil ah jawaabki inuu jumlo noqdo jumladaas waxay noqon kartaa jumla ficliya ficiliya faacil waxay noqon kartaa jumla ismiya mubtadiya khabar ama wax kale marka haddii ficlu shardiga iyo jawaab shardigu ay noqdaan ficil ma ficil mudaaric lafdigii u ka jasminayo hadday ficil maadi noqdaanna ficilka maxalkiisu ka jasmina haddii jawaabku ficlu shardi ma noqdo isagu jumlee hadduu jawaabku jumlo noqdona jumlada maxalkeedu alla jasmina saddexdaas wey marka marka laba ficlu jasmiya waa sida badan marka labadii ficil hadday noqdaan laba ficil mudaaric halkaa laga jasmina lafdiga hadday maadi noqdaanna wain cudtum cudna waaba ah, halkaa laga jasmina maxalka shardigu marnaba jumlo ma noqdo ee jawaabku hadduu jumlo noqdana halkaa la jasminayo jumlada maxalkeeda ma la fahma intaas wa ama alqismu qismiga aani oo labeeya wa huwa qismiga labeeya maa shay weeye yejzimu jasmina ficlayni laba ficil wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa awalahumaa labada ficil midka horeeya ficila shardina lagu magacaabaa ficlu shardi aa la yidhaahdaa labada ficil midka horeeya maxaa yeelay waxaa shardi loogu magacaabaa litacliiqi اlxukmi calayh xukunku asaguu ku xidhan yahy maxaa shardi loogu magacaabaa fiiri haddaan idhaahdo qofkii ka jawaaba kitaabkaa su-aalihiisoon marna gefin wuxuu leeyahay hal kitaab oo naxwaa halka kitaab xukunkaas in la yeesho maxaa lagu xidhay waxaa lagu xidhay in jawaabihii laga jawaab shardi taasaa la yidhaha marka ficlu shardiga waxaa ku xidhan jawaabka shardi iyo u yi jawaabka la heli ma haddaan shardiga la helin jawaabka maba la helayo haddaan shardiga la helin marka shardi maxaa loogu magacaabay litacliiqi اlxukmi calayh xukunka asaga lagu xihay waliannahu calaamatun calaa wujuudi اlficli الثaani ficilka labaad in la helana isagaa calaamad u ah la heli ma ficilka labaad haddaan isaga la helin liannahu calaamatun calaa wujuudi اlficli الثaani ficilka labaad wujuudkiisa iyo helidiisa isagaa calaamad u ah ma la helayo haddaan isaga la helin saasaa ficlu shardi loo leeyay waa ficlu shardi wuxuu shardi u yahay jawaabka in la helo haddaan isaga la helin jawaab la heli ma marka midka koowaad maxaa lagu magacaabaa wa yusama awaluhumaa ficla shardi labadooda kan hore ficlu shardiga lagu magacaabaa waniihimaa kan labaadna maxaa lagu magacaabaa jawaaba shardi wa jazaahu shardiga jawaabkiisii aa lagu magacaabaa wa jazaahu abaalmarintiisana waa lagu magacaabaa maxaa loogu magacaabaa litaratubihi cala alawali waxaa loogu magacaabaya jawaab waa litaratubihi cala alawali aanigu wuxuu ka ratib maaho ka dhalana kan hore kan horuu ka dhalanaa ka taratub iljawaabi cala su'aal jawaabtu sida ay su-aasha uga qabato ah. waa maxaa loogu magacaabay jawaab waxaa loogu magacaabay litaratubihi muxuu ka ratimaa litaratubihi cala alawali ficilka hore shardigaahu ka ratimaa ah, ficilka hore oo shardigaahu ka ratimaa ka taratubiljawaabi cala su'aal sida jawaabtu uga ratibamto uga dhalato su-aasha saasoo kale uga dhalana saas uga dhalana marka jawaabaa la yidhaahdaa maxaa yeelay wuxuu ka dhalanayaa midka ka horeeya saas waa wey sida jawaabtuba ay su-aasha uga dhalato jaza maxaa loo leeyahy maxaa loogu magacaabay jaza tashbiihan lahu bijazaaءi اlacmaal waxaa lagu shabahay acmaasha jazaheeda liannahu yaqacu bacda wuquuci shardi kamaa yaqacu jazaau bacda alficli اlmujaaza calayhi maxaa loogu magacaabay jazaa waa tashbiiha lahu bijazaaءi اlacmaal acmaasha jazaheediioo kalaa lagu shabahay maxaa yeelay liannahu yaqacu bacda wuquuci shard shardiga dhicidiisa kadib uu dhacaa jawaabku kamaa yaqacu اljazaءu bacda alficli اlmujaaza calayh sidaa uu u dhaco sidaa uu u dhaco Ah, sida uu u dhaco jazuhu ficilkii layska abaalmarinayo kadib ah, hadii la yidhaha qofkii ficilkaa sameeya wanaaggaasaa lagu abaalmarina abaalmarintu goormay dhece ficilka kadibay dhece ah, qofkii ficilkaa sameeya wanaaggaasaa lagu abaalmarina aa layidhi goormaa wanaaggaas abaalmarintu goormay dhece bacda alficil soo maaha marka ficlu shardiga markuu dhaco kadibaa jawaabku dhacaa saasaa jaza loo leeyay saasaa jaza loo leeyay marka waxaa tidhahdaa maxaa loogu magacaabay jawaab waxaa loogu magacaabay litaratubihi cala alawali ka taratubi اljawaabi cala su'aal maxaa loogu magacaabay jazaa tashbiihan lahu bijazaaءi اlacmaal liannahu yaqacu bacda wuquuci shardi kamaa yaqacu اljazaau bacda alficli اlmujaasa calayh waay wa ama alqismu qismiga aani oo labeeya wa huwa qismiga labeeyaa maaki weeye yejsimu jasmina ficlayni laba ficil haaliban laba ficilade waa haalib oo annagii sheegnay waxaa dhici karta ficil iyo jumlo inuu jasmiyo wa yusamaa awaluhumaa waxaa lagu magacaabaa ficla shard ficlu shardi maxaa loogu magacaabay litacliiqi اlxukmi calay waliannahu calaamatun calaa wujuudi اlficli haani wa haaniihimaa midka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaaba shard litaratubihi calى اlأwali ka taratubi اljawaabi calى su'aal wa jazaa'ahuna waa lagu magacaabaa tashbiihan lahu bijazaaءi اlacmaal liannahu yaqacu bacda wuquuci shardi kamaa yaqacu اljazaa bacda alficli اlmujaaza calayh fahuwa qismiga labaad calىa arbacati anwaacin nocyalo afar wey afara loo qaybiya midka labada ficil jasmiya afara loo qaybiya afara loo qaybiya fa huwa calىa arbacati anwaacin nocyalo afara korkoodu ku sugnaaday annowc اlأwal nooca ugu horeeya xarfun weeye bitifaaq kuwaan laba labada ficil jasmiya afara loo qaybiya min xayثu اlsmiyatu wاlxarfiyatu marka laga fiiriyo xagga isimnimada iyo xagga ficil iyo xarafnimada xagga isimnimada iyo xagga xarafnimada marka laga fiiriyo meeqaa loo qaybiyaa afar afar marka laga fiiriyo min xayثu اlsmiyatu wاlxarfiya xaraf miya ma xuruufa waxaan mise waa asmaa dhinacaas marka laga fiiriyo maxaa loo qaybiyaa afar afaraa loo qaybiya النوع الأول نوuca ugu horeeya xarف weeye bاtifaaqin wnawcu aani nuuca labaad ismu weeye bitifaaqin wanawcu haaliu nuuca saddexaad xarfu weeye calalasaxi khilaafaa ku jira laakiin inuu xaraf yahay xoog badan wanawcu raabic ismu weeye calalasaxi nuuc afraad inuu isim yahay xoog badan khilaafaana ku jira afartaasaa loo qaybiya taasu ijmaalay ahaadee hadda si tafsiil iyo miisaalla leh waa kan anawcul nuucii horeeye lagu yihi xarfun bitifaaqi nuucii hore fa huwa in weeye waxdow keligiis xaawiya waa in oo kaliya ayadu waa xaraf wax kale ma tusto waa xaraf isimnimo ma tusaydo macnaha waa xaraf waa xaraf annawcu lwal fa huwa in weeye waxdow keligiis xaawiyahay naxwu in tudaakir haddaad mudaakaraydo tanjax waad guulaysani casharka haddaad soo mudaakaraydo waad guulaysani waad barani waad fahmi hadaadan soo mudaakarayna miiska saarto saa usii sido markaad darsiga usoo socto hore u soo qaado meeshaanu ku ceeboobe dhowr subax galbadunka ceeboodana marka dambe allaaba isku xishoo doono iska hari doono in tudaakir tanjax in tudaakir haddaad mudaakaraydood soo aqrido darsiga ood soo diyaaraydo ood aad u soo diyaarido tanjax waa guulaysane isagaa ku icraabay fiiri siduu kugu icraabay fa in xarfu shardin wey waa xaraf oo shardi faa'iidaynaya fiiri laba shay isku xiraa shardiga waa saas guusha uu wuxuu ku xiraa mudaakarada ah. guushu maxay ku xidhan tahay mudaakaraday ku xidhan tahay intaasaa isku xireen fa in xarfu shardin jaazimun waxbuuna jasmiyaa laba ficlu jasmina biitifaaqi nuxaadu ku jasmina yegzimu wuxuu jasmiyaa ficlayni laba ficil alawal midka ugu horeeya ficlu shardi weeye tudaakir waa wahaani mid ka labeeyana jawaabuhu jawaabkiisii wey wajazaahu waa tanjax tudaakir ixraab marka wa tudaakir ficlu mudaaric ficlu shardi majzuumun waa la jasmiyey yaa caamilooho jasmiyey biin maxaa lagu garanaa inuu jasmisan yahay wa calaamatu jasmi jasmihiisa calaamada lagu garanaya asukuunu waa sukuunka tudaakir ra'da saaran faacilkiisii wafaacilu damiiru mustatirun fiihi wujuuban taqdiiruhu anta watanjax ficlu mudaaric jawaabu shardi wajazaauhu majzuum bin wa calaamatu jasmihi asukuunu wafaacilu damiiru mustatirun fiihi wujuuban taqdiiruhu anta intii waa laga gudba wa ama nawcu haani nuuca labaad oo ah ismun biitifaaqi wa huwa nuuca labaad almutafaqu waa kii laysku waafaqaya calaa annahu ismin inuu yahay jumla muctarida saas weeye fiiriya ama nawcu waa mubtada'a nawcu ahaaniina waa sifo wa ama nawcu nawca nawca ahaani oo labeeya wa huwa almutafaqu waa midka laysku waafaqaya calaa annahu ismin inuu yahaye qabarkii waa soo socdaa fa tiscatu asmaa'in hadha waxaa lagaa rabaa waa lagu laqbaynaa inaad tirahdo sidaasaa loo icraabay markii la laqbeeyo fiiriya laqbada aa lagu fahma icraab hadda fiiri annawcu waa mutade qabarkeediina fa tiscatu asmaa'in waa mutadihii qabarkii maxaa kala dhex galay jumlo kaloo muctaridaa wa huwa waa mutade almutafaqu calayhi almutafaquna waa qabarkiisa jumladaasaa dhexda ku jirta maxaa leena markaa laqbaynayno qof kasta oo naxwo yaqaan dheganola waa maqla waxaan leeyahay waama nawcu nawca nooca ahaani oo labeeya wa huwa noocaasu almutafaqu waa midka laysku waafaqaye calaa annahu ismun ism inuu yahaye fa tiscatu asmaa'in asmaa sagaala weeye saasaan lena wahiya sagaalka isim man weeye wamaa weeye wa ayun weeye wamataa weeye wa ayaana weeye wa ayna weeye wa annaa weeye wa xayumaa weeye wa kayfamaa weeye sagaalkaas inay asmaa yihiin waa laysku waafaqsan yahi aysan ahayn sagaalkooda mid kastoo ka midana laba ficlu jasmiya ah, kayfa maada laysku haystaa oo kuufiyiinta qaba basriintu ma qabaan inay laba ficil jasmido kayfa ma ah, naxwadana sida badan waxaa raajixa madhabka basriyiinta sida badan haddeeru sagaalkii mid midkuugu miaalina fa miaalu man man miaalkeedu qowluka waa inaad tidhaahdo oo kale waa qowlkaaga oo aad ku hadasho tidhaahdo man yukrim qofkii karaameeya jaarahu dariskiisa yuxmad waa la mahdina keliya man yukrim qofkii karaameeya jaarahu dariskiisa yuxmad waa la mahdina man ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayni alawal ficlu shardin waani jawaabu wa jazaahu cala sukuuni fii maxali rafcin mubtada waay waa mubtade yukrim ficlu shardi majzuumun biman wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa man jaara mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fii aakhirihi jaara mudaaf walhaw damiiru mutasilu mabniin cala dami fii maxali jari mudaaf ilayh yuxmed ficlu mudaaric mugayaru siiqa jawaabu shardi wa jazaahu majzuumu biman wa calaamatu jasmi asukuunu wanaa'ibu lfaacili dhehd waa muqayaru siiqe wa faacilu hadhihin wa naa'ibulfaacili damiiru mustatiru jawaazi taqdiru huwa yaxuudu calىa man wa jumlaةu shardi wa jawaabi fii maxali rafcin khabar mubtadi mantaa mubtadaa ficlu shardiga iyo jawaab shardiga waxa dhan oo laysku daraa ah khabarkii marka wa jumlaةu shardi wa jumlaةu shardi wa jawaabu wa jumlaةu shardi wa jawaabi fii maxali rafcin khabaru mubtaday raabidkuna waa faacilu yukrim iyo naa'ifaacilka yuxmed mihaal kale waman yudaakir qofkii mudaakareeya darsiga yanjax waa guulaysana waman yudaakir alwaawu xarfu cadfin man ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi waثaani jawaabu wajazaahu mabniin calaa sukuuni fi maxali rafcin mubtadac yudaakir ficlu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmi asukuun wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxudu calىa man yanjax jawaabu shardi majzuum calaamatu jasm ينجح جواب شرط مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على من وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر مبتدع والرابط بينهما فاعل يذاكر وقوله تعالى إلهي قولكيسا فمن يعمل قفكي سمعيه mifqaala daratin dhuuracaso qadar leeg quraanjo yar oo gaduudan quraanjo yar oo gaduud amanay ah taas weeye darada taas weeye mifqaala dara wax kale qofkuu fasira markaad aragto dhegta qabo faman yacmal qofkii sameeya mifqaala daratin dhuuracaso qadar le'eh khayran min jihati اlkhayr xagga kayrka qofkii ka sameeya yara waa arkayaa hu mifqaalu dariyuu arkaa faman yacmal alfaa bixasabi maa qablahaa iska halkaas iska waa faaulfasiixe faaulfasiixa le liannaha afsaxat can jawaab shardi muqadarin taqdiiru idaa carafta ana yowmaidin yasduru naasu ashtaatan liyurow axmaalahum faaqulu laka man yacmal saas weeye marka waa faaulfasiixe annaga waxaad naga tiraa bixasabi maa qablaha ha naga soo gaabi warkeeda yuusan ugu furan baab dheery baab dheer yuu nagu furan waxaad leedahay faman yacmal alfau bixasabi maa qablahaa man ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waani jawaabuhu wa jazaauhu mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin mubtada yacmal ficlu shardi majzuumun biman wa calaamatu jasmi asukuun wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiruhu wayacuudu calaa man mihqaala mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi farxatu daahiratu fi aakhiri mihqaala mudaaf darin mudaafi daratin mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri khayra tamyiis mansuub waa tamyiis waa tamyiis marka waxaa leedahay tamyiis limihqaali dara mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih yara jawaabu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmi xadfu xarfi اlcilati wahiy اlأlif alfatxatu qablaha daliilu calayha lanna alfatxata uktu اlأlif wfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa man haada huwa damiiru walahaw damiiru mutasinu mabniyun calaa damir fii maxali nasbin mafcuulu bihi wa jumlatu shardi wa jawaabi fii maxali rafcin khabarulmubtada'i waraabidu baynahumaa faacilu yacmal maa a la soo gaaray marka manta manta macnaha waa yaryaraysayna hal mar wada sheegi mayne manta laba shay waa inaad ku dhegtaa horta waa isim labo waxaa loo dejiyey lilcaaqili waa ismun wudica lilcaaqili iska dheh bal intaas noo sii qabo man waa lagu weydiina waxaa leedaha waa ismun wudica lilcaaqili asalka waa saas caaqil ah, ama tacbiir ka fiican horta saasaan ku arki doona naxwada insha allah lilcaaqili aan arki doona laakiin culummo badanoo muxaqiqiinta ah waxay yidhahdaan lilcaalimi a ah, ka fiican Ah. idcil milaha loo deji saasaa ka fiican sababkana markeedaan arki doono insha allah laakiin iska sii qabo hadda ujeeddadu waa in horta naxwadii si tacbiiraadkiisii la bartee man ismun udica lilcaaqili saasay yidhaahdeen halkaas iska dhig maa a soo hartay maana waa ismun wudica ligayri اcaaqil ah. waa ismun wudica ligayri اlcaaqil waxyaalahan caqliga lahaynaa loo dejiye asal dhagaxa waxyaala aan caqliga lahayn xayawaanaadka caqliga lahayn shimbiraha geela ariga looda dameera wixii aan caqli lahayn asal loogu talagalay maada ah. waa ismun wudica ligayri اlcaaqil maadu waa saas asalkeedu maada asalkeedu waa nuucaas waa ismun wudica ligayri اlcaaqil wa maa qowluka waa hadalkaa tidhaahoo kale maakii tasnac aad samaydo tujza bihi waa lagugu abaalmarina maakii tasnac aad samaydo tujza waa lagugu abaalmarina maakii waa mafcuul bihi muqadama tasnac mafcuulkeediia soo hormaray maa ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waani jawaabuhu wa jazauhu mabniin cala sukuni fii maxali nasbin mafcuul bihi muqadam waa mafcuul soo hormaray maanta mafcuul soo tasnac ficlu shardi majzuumun biman bimaa dheec eh. tasnac ficlu shardi majzuumun bimaa wa calaamatu jasmi asukun wafaculu damiiru mustatirun wujuuban taqdiruhu anta tujza tujza ficlu mudaaric muqayaru siiqa majhuula loo binay naab faacilu qaada faacil qaadama naab faacilu qaadana marka waxaad tidhahdaa tujza ficlu mudaaric muqayaru siiqa jawaabu shardi dhe wa jazau tujzaa ficlu mudaaric muqayaru siiqa jawaabu shardi wa jazaahu majzuumu bimaa wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiya alif alfatxatu qablaha daliilu calayha lianna alfatxata uqtu lif naa faacila sheegay marka muqayaru siiqa haduuya wnaaibfaacili damiru mustatiru jawaasan taqdiru hiya tacudu calaa cafwan wanaa'ibulfaacili damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta dheh ficil mudaric taa lagu bilowday ahaa oo mufrad mukhaadaba uu yahay naaibfaacil faacilkiiu lamidi naaibfaacilki waa mufrad mukhaadaba tujza abaal lagugu abaal marinayo wanaa'ibulfaacili damiirun mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta bihi albaa xarfu jari walhaa damiiru mutaصil mabniyin cala kasri fi maxali jari aljar wاlmajruur mutacaliqu bitujza wa jumlaةu shardi wa jawaabihi laa maxaa laha min alcraab annaha mustanafa iska dhig waxba kama horeyn amase waxaa tira qowlka maa ka horeyday waxaa tira maquul qowl oo maxalkeeda nasbira wa jumlatu shardi wa jawaab fii maxali nasbin maquulu qowl iska wamaakii taqra aad akrido tastafid minhu waa ka faa'iidaysane wamaa wamaa taqra wamaa kitaabkii taqra aada aqrido tastafid minhu waa ka faa'idaysane maada waxaad ku riddaa kitaab kitaab caqli maleey bees wey ku rid marka ila maa waa ogaan ila kayra caaqila loo dejiyey wamaa kitaabkii taqra aad akrido waa kitaab fiican wax laga fada daad kitaab sixir akhrida ka faa'iidaysan maydid wamaa kitaabkii taqra aad akrido tastafid minhu waxbaad ka faa'iidaysane maa ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayna alwal ficlu shardi waani jawaabi wajazaa mabniyin cala sukuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam dheh taqra ficlu shardi majzuumun bima wa calaamatu jasmihi asukunu wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta tastafid jawaabu shardi majzuumun bima wa calaamatu jasmihi asukunu wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta minhu jaaru wa majruuru mutacaliqaani bitastafid wa jumlaةu shard hada iska da jumlada shardiga iyo jawaabku tii horay ku cadfan yihin hadda jumlooyinka waa iska yar yaraynaynaa w wa qowluhu tacaalى wa qowluhu dheh qowlu kadii ku cadfan tahay iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa weye mihaalkii wamaa kii tunfiquu aad bixidaan oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum waa laydin oofina wax allo waxaad khayr bixidaan ilaahay agtiisa asagoo dhammaystirana laydinku abaalmarina ah, in allaha laa yadlimu midqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha ilaahay dhuuracasa qadarkeed camal saalix usnaydeen idinka dulmima hadda oo dembi idin saarima adnan lahayn xasana haddaad samaydaan dhuuracasa qadarkeed la idhna waaba idin lalaaba wamaa tunfiquu waxaad bixidaan wamaa ay ladii kii tunfiqu aad bixidaan min khayrin xaal uu yahay waxa aad bixideen min khayrin xaal uu yahay maaga aad bixideen yuwafa ilaykum waa laynin oofinaa alwaawu bixasabi maa qablahaa dhe alwaawu calaa xasabi maa qablahaa maa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni fiiri maadu maanta waxay ku dhace xoolaha la bixina xooluu caqli ma leeyi khalaas weeye ma marka ismun wudica ligayri alcaaqil dhima lacagaad bixiday lacag caqli ma leeda may taasaaba loo dejiyey maadan maa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waani jawaabi wajazaa mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbi mafcuulu bihi muqadam wey maanta tunfiquu ficlu shardi majzuumun bimaa wacalaamatu jasmi xadfu nuuni wa wawljamaacati faacil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin walalifu faariqa min khayri min xarفi jarin khayrin ism majruur bmin وcalaamaةu jari kasraةu ظaahiraة في akir اjar wاlmajruur mutacaliqan bmaxduufi wujuba taqdiiruhu kaa'inan xaalo min ma maadaa laga xaalayna oo mafcuul bihiga ah maadaa laga xaalayna jaar majruurku hadduu xaalo ku tacalluqo hadduu sifo ku tacalluqo hadduu silo ku tacalluqo hadduu khabar ku tacalluqo waajibaa loo xadfaa ma la socotaa yuwafa ficlu mudaaric muqayaru siiqa dheh yuwafa ficlu mudaarico muqayaru siiqa waa ficil oo majhuul loo bineeyey ficlu mudaaric muqayaru siiqa jawaabu shardi wa jazaahu majzuumu bima wa calaamatu jasmi xadfu xarfi اlcila wa hiya alalifu alfatxatu qablaha daliilu calayha lianna alfatxata uqtu اlif wa naa'ibu lfaacili dheh hadde wa naa'ibu lfaacili ضميiر مستطر جواaز تقدره يعud على mا إلyكم jار ومجrور متacaلق بwفا ومiثاaل أyin أyin miثaalkeeda أyin ayada waxaad tidhaahdaa اسم موضوuع بxasaب mا تضاaف إليه tanaa ugu war badan markeedaan arki doona iن شhاء اللaه maxaa loo dejiyey أyin waxaad tidhahdaa sm ayun waxaa tidhahdaa ismun mawduucun bixasabi maa tudaafu ilayh wixii loo idaafeeyay noqota wixii loo idaafeey waxaa tidhahdaa ismun mawduucun bixasabi maa tudaafu ilayh waa ism loo dejiyey inuu noqdo wixii loo idaafeey mudaafu ilayhgeeda noqeen ismun mawduucun bixasabi maa tudaafu ilayh waa ism loo dejiyey inay noqoto wixii loo idaafeey wax allo wixii loo idaafeeyo noqon ayunta saasaa lagu yaqaan haddii loo idaafeeyo caaqil caaqilay noqee ayuhum kiini yaqum istaaga aqum maca fiiri hadda waxay ku dhece fiiri ayuhum kiini dad ardadaana ku dhece soo caaqil maaha waa ka ayuhum idinka mid alla midka idinka mida oo yaqum istaagaa aqum macum annagu waa la istaaga fiiri waxay ku dhece hadday rabto maalaa yacqil waa ku dhecda maalaa yacqil waxay ku dhacda aya kitaabin taqra tastafid minhu fiiri waay ku dhece waxay ku dhici kartaa makaan waa ku dhacda fiiri makaan waa ku dhece darf makaanay noqotaa aya makaanin tajlis ajlis aya makaanin makaan alla makaankii tajlis aad fadhiisato ajlis anna waa fadhiisaa fiiri makaanay ku dhece zaman waa ku dhece zaman waa ku dhece oo maxaad leedahay waxaad leedahay aya yowmin tasum asum macaka maalinkaad soomtaan aya waxaa ku dhece maalin marka zamana ku dhece aya yowmin maalin alla maalinkii tasum aad soomto asum marka ayun maxay tahay wixii mudaaf ilayge ah, haddaad tidhaahdo caaqil fiiri ayuhum ayukum fiiri ah. haddaad tidhaahdo maalaa yacqil waa noqonaya aya kitaabi haddaad arfu makaan ka dhigto waa noqona aya makaani haddaad darfu zamaan ka dhigto waa noqona aya yowmin marka waa ismu mawduucu limaa udiifa ilay bixasabi ma tudaaf ilayh wa ayin qowluka waa inaad aya kitaabin hadda maxay ku dhacday yaa sheegay ayru caaqil maasha allah kitaab ilcaqli ma lehe ayru caaqilay ku dhacday sax fiiri aya kitaabin taqra kitaab kastood akrido tastafid minhu waa ka faa'iidaysa waa kitaabkii qayr lahaa bale haddaad akrido beled ka helay aya kitaabin taqra tastafid minhu aya kitaabin kitaab kasta oo taqra aad akrido tastafid minhu waa aad ka faa'iidaysani aya ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alwalu ficlu shard waani jawaabi wajazaahu mansuub adeed ayadu waa ka duwantahay asmaa shardiga kale dhammaan waxay uga duwantahay waa mucrab iyadu inta kalena waa mabni hadda sagaal sow maaha inta isimka sagaalkaas wax mucraba ayada uga jirto inta kale waa wada mabni mabniyun fii maxali kada alaleey ayada waa mucrab lafdigeeda la exraaba hal maray mabni noqota waageeda allahna gaarsiiyo dad qaan gaaraa gaara marka waxaa leedahay aya kitaabin aya ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi waani jawaab wajazaahu mafcul bihi muqadam mansuub waa mafcul bihigii ficilka ka dambeeya taqrab mafcuulkiisi wey mafcuul bihi mawsuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri aya mudaaf kitaabin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri taqra ficlu shardi majzuumun biay wa calaamatu jasmi asukuun wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta tstfid jawaab shardi majzuumun biay wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta minhu jaaru wa majruur mutacaliqaani bitastafid maxamshaahidku waa laba ficile jasmida hadde bal aan fiirino miisaalada aan qaadanay labalaba ficil ma jasminaye labalabadii ficil ma lagu haya mid walba laba ficil ma jasmide khalaas labalaba ficilay mid walbaa jasminayda in aad loo soo fiiriyo wey in aad loo soo fiiriyo ayuntimi ayadoo qur-aan ka timid wa qowluhu tacaalaa ayaa ayamaa tadcuu ayamaa magac alla magacii tadcuu aad ilaahay ku baridaan falow ilaahi waxaa u sugnaaday alasmaa magacyaal alxusnaa wanaag badan fiiriya waxaa nidhi marka lagu leeyahay addawaatu shardigu laba ficila jasmiyaan waa sida badan laakiin marmar maxaa dhici kara ficlu shardi intay jasmiyaan jawaabku inuu jumlo noqdo waa tana miaalkeedii midooda kale kelmadahan oo ah addawaatu shardiga labada ficil jasmiya marmaraan maa ziyaadaan lagu daraa maa zaa'idaha gadaal looga dara marka maadaas u fiirso miaalku hadduu yahay carabi iska caadiya waxaa la idhaha maadaa zaa'idda aa ah la yidhahda hadduu qur'aan yahay qur'aanku waa zaa'id lama yidhah waa la idabsadaa idabtaadaa la ilaashadaa silatun aa la iska yidhaha ama tawkiid aa la iska yidhaha qur'aanaa zaa'ida afkaaga allow ha ka keeni waa laga ilaashadaa afkaaga carabi caadi hadduu yahay maada ka daba waxaa leedahay zaa'idatun qur'aankana silatu ama tawkiidu aad leedahay tawkiidu hadda waa kana maadaana ka mida ayamaa tadcuu maadaana ka mida maadan silatun iska dheh silatun iska dheh isku dhihin zaa'id ayamaa tadcuu ayamaa ay ismu shardi jaazimin yajzimu ficlayni alwalu ficlu shardi waani jawaabuhu wa jazaahu mafcuulu bihi muqaada mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih maa siratun tadcuu ficlu shardi majzuumun biayin wa calaamatu jasmi xadfu nuuni wawaawljamaacati faacil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin walalifu faariqa falahu fadaas fiiri marka jumlu ay jawaab noqoto fa geli mar kasta oo jumla jawaab ay noqoto fa gele fadaas waxaad dhigi karta alfaau waaqicatun fii jawaabi shardi alfaau waaqicatun fii jawaabi shardi waxaa la mida alfaau raabidatun liljawaab haddaad tiraas waa la mid alfaau raabidatun liljawaab jawaabkay xire faadu falahu alfaau waaqicatun fii jawaabi shard lahu allamu xarfu jar wlahu damiru mutaصilu mabniyin calى dami fi maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainatun aad leedahay kaainu dhihmadid kaainina dhihmadid kaainuna dhihmadid maxaad leedahay kaainatun alasmaau mubtadaun muaharun marfuucu alasmaa waa mubtadihi muaharka ahaa mubtadihi ila qabarkii usi anaga soo sheegnay lahu jaar majruurkaasa khabar muqadama jaar majruur hadduu qabar noqdo mutacalaqiisaba jaais u xadfaysa muse wujuub wujuub u xadfaysa waa anaga hadda sheegnay mubtadihii waa kan marka alasmaa mubtadaun muakarun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri alasmaau waa xraabna soo maaha alxusna sifatu اlasmaa wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manac min duhuurihaa atacadud markaana jawaab shardiga lagaa rabaa waxaa tira waljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari fii maxali jasmin maxalkan ka jasmayna fii maxali jasmin jawaabu shardi waay والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد